bismi llahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsali allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd yqul xaafid raximah llahu tacaala wacan hawbana radi allahu canh qaala wuxuu ihi bacata wuu diray rasuulu llahi sal ly waslam rasuulku wuxuu diray sariyatan ciidan yar faamarahum wuxuu amray ciidankii an yamsaxuu inay masaxaan cala alcasaa'ibi cumaamadaha korkooda yacnii wuxuu ka wadaa casaa'ibta alcamaa'ima cumaamaduhu ka wada watasaakhiina khufafka inay masaxaanna nebigu wuu amray yacnii wuxuu ka wadaa bui raawigu tasaakhiinta wuxuu ka wadaa alkhifaafa khufafka rawaahu waxaa wariyey xadiidka axmedu axmed baa wariyey wa abu daawuuda abu daawuudna wuu wariyey oo saxaxahu waxaa saxiix yeelay alxaakimu kadalika xadiidka bayhaqi oo soo saaray xadiidka saxiixintiisa waxaa xaakim ku waafaqay alimaamu dahabi kadalika waxaa saxiixiyey nawowi alxaafid azaylaci sheikh اlalbani iyo keyrkood qaarkood waxay ku cileeyeen xadiidka inqiaac oo raashid ibnu sacd nin la yidhahdo tawbaan ka warinaya baa waxay yidhaahdeen muusan ka maqlin sida ibn xajar oo kale laakiin waxaa lagaga jawaabay bukhaari baa fi taariikhi kabiir wuxuu ku isbaatiyey oo ku sugay inuu ninkaasi tawbaan xadiidka ka maqlay inuu ka maqlay buu sugay wabitaali inqiaac ma jiro xadiidku waa sugayn lafdiga abu daawuud waxa weeye bacaa rasuulu lahi sal lay aslam sariyatan nebigu sariyuu diray sariyadu waa ciidanka yarka ciidanka aan aada u badnayna weyneyn ayaa la yidhahdaa sariyada nebigu sariyuu diray fa asaabahum albardu qabow baa ku dhacay dhul aadu qabow bay tageen qabow baa asiibay falama qadimuu calaa rasuuli lahi sal lay wasalam markay nebiga u yimaadeen oo duulaankii ka soo noqdeen amarahum nebigu wuxuu amray an yamsaxuu cala alcasaa'ibi waatasaakhiin wuxuu nebigu amray inay masaxaan cimaamadaha iyo khufafka ayb bimacnaa lafdiga abu daawud ziyaadaa ah wuxuu keenay sababta keentay inuu nebigu amro inay cimaamadaha masaxaan iyo khufafka inay ahayd qabow ku dhacay qabow dartii baa keenay sababtiiyo riwaayada lafdiga macnaha uu abu daawuud siyaadinaya macnaha ayb xadiidka waxaynu ka faa'idaysanaynaa masixidda khufafka mashruuciyadeeda taana waan soo marnay oo xadiistii kaleeta caddaynaysa cadaynaysaaynu soo marnay inay ahlu sunnuhu ayna isku khilaafsanan soo marnay waxaa kaleeto iyadana uu ku tusayaa cumaamadahana in la masixi karo cumaamadaha in la masixi karo markay madaxa saaran yihiin oo korka laga masaxayo in cumaamadaha la masixi karo sida kufkoo kale ayaa waxaa qaba oo ku tegey alimaam sufyaan athawri alimaam alawsaaci imaam ahli shaam waana sida mashhuurka ku ah madhab alxanaabila madhabka daahiriyaduna sidaasuu qabaa waana sida raajixa in cumaamadaha la masixi karayo sidaasa raajixa sababtu waxa weeye haddii nebiga ay ka sugan tahay salawatu rabbi wasalaamu caleyh cumaamadaha masaxoodu hadda daliilku taasuu kutusay ayb waa kaan soo marnay xadiidkii muiira soo ma garanaysaan xadiidka muiirana waa kaan ku soo marnay ah, masixidda cumaamadaha ibn اlqayim raxmat ullah wuxuu leeyahay nebigu sal lay waslam masaxa cala alcimaamati faqad nebigu cimaamadda keliya wuu masaxay wamasaxa cala alnaasiyati wa kamala cala alcimaama marna fooda intuu masaxay wuu cimaamadda ku dhammaystiray zaadulmacaadka buu sidaa ku leeyahy waxaa kutusaya muxamadaha in la masixi karayo axaadiis fara badan xadiidka muqiraan soo marnay xadiidkan dul taagannahay xadiidka bukhaari camr ibnu umaya ayaa nebiga ka warinay sal lay aslam wuxuu yidhi ra'aytu nabiya sal lay aslam yamsaxu calaa cimaamatihi wa khufayhi nebi maxamed baan arkay sal lay aslam oo masaxaya cimaamadiisa labadiisa khufna korkooda masaxaya ayib sidaasi waa sida xooga badan culimadaasaan qabta waxaa khilaafay oo yidhi cimaamadaha lama masixi karo xanafiyada iyo maalikiyada iyo shaaficiyada oo waxay yidhaahdeen <coughs> ma banaano in la masaxo ra'yigoodu waa ra'yi marjuuca ah, waa ra'yi laga xoog badan yahay lianna daliil ayaa ka hilinaya ayib culimmada qabta in la masixi karayo cumaamadaha oo xanaabilada ah khaasatan xanaabilada waxay sharti ka dhigayaan cumaamaddu la masixi karo saan horeyba usoo sheegnay inay tahay ama muxannaka ama inay tahay daatu du'aaba ama waa inay tahay midii yani dhuunta hoosteeda ka soo wareegaysay ama waa inay tahay midii garbaha hoostooda saynteedu ka lalaaday shardigaa isaga ah waa shardi isaguna aan daliil lahayn limaada lianna nebigu cumaamado unbay nusuustu itlaaqday qaabo badanna waa loo labistaaye in shardigaa laga dhigo sidaa laga dhigaayo daliil bay u baahanta saas daraaddeed sheekhu islaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah wuxuu doortay shardigaasi inuusan muctabar ahayn isagoo ay xanaabilada ka mid ah. ayb ta labaad culimmada qabta in cumaamadda la masixi karo waxay isweydiinayaan shardi miyaa markaad cumaamada xidhanaysa inaad daahir ahayd sidii khufkoo kale soo mina khuf ku soo maray mise iyada mar alla markaad haddaad daahirnimo ku xidhatay adoon daahiran weyse qabin haddaad xidhataba waa la maseexi karaa saas isku khilaafsan yihiin intii qabtay baa isku sii khilaafsan sida mashhuurkaa fii madhab alxanaabila shardi bay ka dhigayaan culimada qaarna waxay lehin shardi maaha waana riwaaya can axmed waxaana rajaxaya ibnu xasmi shaykhulislaam ibnu taymiya waxay leeyihin shardi maaha saasaana raajix inay raajix tahayna waxaa ku tusaya axaadiista ku soo aroorday cumaamadda masixiddeedu maynan ku qaydin in lagu labisto oo lagu xidho adoo daahir miyaynu ku aragnay lama hayo qolyahan shardi ka dhigay dahaarada waxay yidhahdeen qiyaasan cala alkhufayn waxaa la yidhi waa qiyaasun maca alfaariq laysagama qiyaas taadan karaa markaas asawaab waxa weeyaan cumaamadda xidhashadeeda marka la masaxayo hari ma aha markaad xidhanaysa inaad aad macnaha wax weyaan aada weyse qabti ayib su-aal kale isweydiiyeen culimmada qabta in cumaamada la masixi karo waxay yidhaahdeen cumaamaddu ma sidii fofkii oo kalea ah, oo saddex beri oo ruuxa musaafirka ah loo ogolyahay iyo maalin iyo habeen ruuxa muqiimka ah loo ogolyahay xagga tawqiidka iyo waktiyeynta iyo muddada ma waxay kala mid tahay ofkii mise iyadu muddo ma leh mar labaad bay isu khilaafayaan sida mashhuurka fii madhab alxanaabila waxay leeyihiin muddada iyo wakhtiga xaggii qofkay kala mid tahay laakiin madhabka daahiriyada ayaa waxay qabaan in aynan iyagu lahayn wakhti lahayn cimaamaddu saasaana raajixa iyadan cimaamaddu wakhti ma leh hooyada saddex habeeniy saddex maalmood iyo muxuu ahaayey habeen iyo maalin iyo male iyagu maxaan u rajaxnoon un yidhi waa raajix licadami daliil waay lanna shardigaasi daliil ma axaadiista cumaamadda sheegtay miyey ku xidhay alaaata ayaam wa layaaliyahunna lilmusaafir wa yowmun wa leyla lilmuqiim miyaynu aragnay maya mar haddayna axaadiistu ku qaydin in lagu qaydo la yidhaahdo wakti waa in loo qabtaay daliil bay u baahan tahay mar haddii daliil la waayana alasal waxa weyaan yani waxa weyaan waa inay markaas ka bannaan tahay ayb xadiidka abu daawuud lafdiga abu daawuud waxaa ku soo aroori baynu nidhi saxaabada marka yani nebigu uu fasaxayo sababta keentay qabow bay ahayd qaar baa waxay ku qaydeen cudurdaar markuu jiro qabow iyo oo kale uu jiro basaa la ogolyahay laakiin warkaas isagana waa marduudo waxaa radinaya xadiidku sababtuu ku yimid wاlcibraة alcibraةu cibradu waxa weeye waa lafdigu wuxuu kutusay alcibraةu bicumuumi اlafظi la bikhusuuصi الsabab sababta keentay berdiba ha ahaado laakiin lafdiga nebigu waa muطlaq soo ma waxaan ujeedaa ficilkiisu waa muطlaq tashriicu waa muطlaq saasaa la fiilinaya laakiin sababtii keenta lagu qaydi maayo saas ayadana yaa sawaab ah ayb bacaa wuu diray rasul lah sl lay slam sariyatan ciidan yar buu diray fa amarahum wuxuu amray an yamsaxuu inay masxaan cala alcasaa'ibi cimaamadaha korkooda yacni wuxuu ka wadaa alcamaa'ima yacniida labada meeloodba yni alcamaa'ima iyo yacni alkhifaafa labaduba waa mudraj waa kalaam mudraj ah oo raawiga ayaa meesha geliyey ee xadiidka nebiga marfuuca ma ah xadiidka nebiga marfuuca waxa weeye amarahum an yamsaxuu cala alcasaa'ibi watasaakhiin laakiin raawigaa inoo fasiray casaa'ibta iyo tasakhiintii buu inoo tafsiiriyey tafsiirkii buu dhexad marka waa hadalkaa raawigaa iskale marka marka yacnii wuxuu ka wadaa buu ihi alcimaamadaha watasaakhiinana inay masaxaan buu nebigu sal alay wasalam amray yacnii wuxuu ka wadaa tasakhiintana alkhifaafa khufafyaalka axmed abu daawuud ayaa wariyey wasaxaxu lxakim wa can cumara radi allahu canhu cumar waxaa laga warinaya mawquufan xaal uu yahay mid ku eg mid isaga ku taagan oo cumar aan dhaafisnayn wa can anasin anasna waxaa laga warinayaa marfuucan xaal uu yahay mid la kor yeelay xadiis oo nebiga loo kor yeelay labadoodaba waxay wariyeen nebigu inuu yidhi sal lay sl waxaan ujeedaa anasna nebiga wuxuu ka wariyey cumarna hadalkiisa oo aan oo uu yidhi idaa tawada'a hadduu weysaysto axadukum midkiin oo walabisa uu xidho khufayhi labadiisa khuf falyamsax halmasaxo calayhimaa korkooda waliyusalli hana ku tukado fiihimaa dhexdooda ha ku tukado walaa yakhlachumaa yuunan siibin in shaaa hadduu doono weeye ila min aljanaabati janaabada darteed mooye akhrajahu waxaa wariyey addaara qutniyu waalxaakimu iyo xaakimu wasaxaxahu xaakim saxiixiyey xadiidka kadalika bayhaqi baa wariyey xadiidka waa laba xadii laba xadii wey laba xadiioo midna mawquuf yahay midna marfuuc yahay laakiin lafdigooda isku mid noqday xadiidka hore waa xadiiu cumar oo mawquuf calaa cumar ah mawquufka waxaa la yidhahdaa waa xadiidka saxaabiga ku eg waa hadalkiisii waa ficilkiisii saxaabigay ku eegeen nebiga kama sow rarinoo nebiga kama warinayo salawatu rabbi waslamu caleyh mawquuf baa la dhaha marfuucana waxaa la yidhahdaa waa markii xadiidka nebiga loo kor yeelo rasuulka laga tabinayo laga warinayo salawatu rabbi waslamu caleyh marka xadiidku min xadiidi anas waa marfuuc wa min xadiidi cumarna waa mawquuf markuu mawquufka yahay oo min xadiidi cumar uu yahay waxaa soo saaray daara quطni iyo bayhaqi rijaaluhuna iqaad ragga warinaya waa iqaad saas daraaddeed ba ibn cabdilhaadi wuxuu yihi isnaaduhu qawiyun isnaaduhu qawiyun xadiidka sanadkiisu waa xoog badan yahay bui macna ayb dahabi ayaa daciifiyo wuxuu leeyahy nin la yidhahda cabdilgafaar ayaa la keli noqday oo iqa ah xadiidkuna waa shaad nasburaayaha ayuu zaylaci sidaa ku tilmaamaya xadiidka shuduud baa lagu sheegaya oo axaadiista kaleu khilaafay baa laleeya man saxadiidka shekh albani baa saxiixinaya fii saxiix ijaamic sakiir iyo meelo kalu ku saxiixiyey oo wuxuu yidhi wa xadiidku waa suganya xadiiu cumar waa mawquuf xadiiu anasna waa marfuuc labada xadii marka way isxoojinayaan ayb ida tawada'a axadukum walabisa khufayhi xadiidku wuxuu inoo faa'iideynaya labada khuf marka la xidhanayo waa in la weyse qabo sooma wuxuu la mid yahay xadiiskii baabka inoogu bilaabay soo garan maysaan oo ahaa xadiiu اlmugiira sooma ah, dachumaa fainii adkhaltuhumaa طaahiratayn ruuxu markuu weyse qaato kadib markuu gashado markaa unbuu macnaha masixi karaa marka ida tawaضa axadukum walabisa kufay falyamsax calayhima waliyusali fiihima ha ku tukado walaa yakhlachumaa yuusan siibin in shaaa hadduu doono in shaaadaasi waxay wujuubka ka sarfinaysaa falyamsax calayhimaa soo amar maaha amarkaasi soo asalku inuu wujuub faa'iideeyo maahe masxa cala alkhufayn ma waajib baa eh. maxaa nidhi waa ruksa soo ma waa ruksa mustaxab ah ayib falyamsax calayhimaa marka waa amar wujuub bay faa'iidayn lahayd si aan wujuub loogu qaadanin buu marka wuxuu nebigu yidhi in aa haddii mashiicadaada lagu xidhayso un ma ikhtiyaar maaha ayb walaa yaklachumaa yuusan siibin ayaduna soo nahyi maa nahyiguna muxuu faa'iideeyaa taxriim soo ma in shaaadu marka waxay qaydaysaa nahyiga iyo amarka labadaba amarkana waxay ka sarfinaysaa wuxuu faa'iidayn lahaa oo wujuub ah nahyigana waxay ka sarfinaysaa wuxuu faa'iidayn lahaa oo ah oo taxriim ila min ajanaabai janaabo darteed mooye xadiidka culamada qaarkood waxay leeyihiin wuxuu khilaafsan yahay axaadiistii faraha badnayd ee aan qaarna soo marnay qaarna inoo soo socdaan ee masaxa qofka ku xidhay wakhti u samaysay musaafirkana saddex habeen iyo saddex maalmood muqiimkana habeen iyo maalin axaadiistaasu khilaafsan yahay bay dheh oo isagu muxuu yidhi walaa yakhlachumaa wakti ma sheegin sooma wakti ma sheegin marka isagu waa sii daayo wakti la-aan buu xadiidkani ka dhigay axaadiistii faraha badnaydna maxay lahayd waa in wakti loo sameeyo sidaas daraaddeed bay culimmada qaarkood xadiidkan waxay ugu xukumeen shuduud ugu xukumeen oo waxay yidhaahdeen xadiidku walow sanadkiisu saxiixba ha ahaadee laakiin wuxuu khilaafay axaadiis kaloo fara badan oo ka xoog badan xadiiskaaso kale muxuu noqonaya marka shaad buu noqonaya lianna shuduudka shuduudka shardi uma aha sanadkiisu inuu daciif yahay xadiidka isagoo sanadkiisu saxiix yahoo wada iqaad yahay ragga meesha warinayahay buu haddana shaad noqon kara sooma lianna shuduudku sanadkana waa gala matnigana waa gala sooma saas man marka shaad weeyaan bay qaarkood ilaaqayaan waxaase ka fiican in la yidhaahdo xadiidku intii labada xadiis laysku dhufan lahaa oo lakala kala rajixi lahaa waxaa ka fiican in la jamciyo oo xadiidkani muddadii hadduusan sheeginoo ilaaqay axaadiista muddada sheegtay baa qaydaysa soma mulaq iyo muqayid wey soma mulaq iyo muqayidna iswab caaridayaan xadiistaasi way ilaaqday xadiiskan wuu ilaaqay kuwa kalena waktibay sameeyeen ayagaa marka la qaadanayaa masaladaas iyo jusiyada iyada man saas man waa meeshay ka yidhaahdaan yani qawaacidda usuulka yuxmal almuطlaqu cala almuqayid saas man marka waa laiswaafajin karaa waxba in tacaarud laga dhexaysiiyo yani waxa weye laazim ah. xadiidku wuxuu inoo faa'ideeyey marka la masaxayo qofaynka ruuxuu inuu dahaaro ku xidho waktigana wuu ilaaqayoo waa ka aan sheegno xadiista kale inoo qeyday sida xadiidkii safwan ibni casaan iyo xadiid cali iyo xadiidka kale macna wa can abi bakrata waxaa laga warinaya abu bakra nufayc ibn alxaaris baa la hahda radi allahu canhu can inabiyi nebiga sal lay slam wuxuu ka warinayaa anahu nebigu rakhasa inuu ruqseeyey ruqsadu waa fududayn waa idmid fududayn ay ku jirto rakhasa nebigu waa ruqseeyey oo uu fududeeyey oo uu u sahlay lilmusaafiri musaafirka wuxuu u ruqseeyey alaaata ayaamin saddex maalmood walayaaliyahunna iyo habeenadooda walilmuqiimi ruuxa muqiimka ah ee gurigiisii joogeen safar ahaynna wuxuu u ruqseeyey yowman walaylatan habeen iyo maalin maalin iyo habeen idaa goortii taahara uu dahaaro qaata goormaa loo ruqseeyey idaa taahara markuu ahaaro qaato isagoo daahira uu labisto ayb oo fa idaa goortii taahara uu dahaaro qaato oo fa labisa uu xidho kufayhi labadiisa kuf uu xidho wuxuu nebigu u rugsayey maxaa loo rugsayey an yamsaxa inuu masaxo calayhimaa korkooda inuu masaxo labada qof akhraja waxaa wariyey addaara qutniy baa wariyey wa saxaxahu waxaa saxiix ibnu khusayma waxaa kaloo xadiidka soo saaray ibnu maajah taxaawi fii sharxi macaani alaahaar shaafici fi lmusnad ibnu xibbaan fii saxiixi bayhaqi fi sunan ibnu jaaruud fi lmuntaqa waxaa saxiix yeelay sida ibnu qusayba uu u saxiixiyey ibnu xibbaan alimaam shaafici khaaabi albaqawi fii sharxi sunna waxaa taxsiiniyey bukhaari iyo imaamu nawowi iyo keyrkood xadiika marka waa xadii sugan culimada qaar tasiixisiy qaar taxsiinisaba bimacnaa waa sugan yahay w man xadiidku axaadiistii hore buu la mid yahayo wuxuu inoo faa'iideeyey tawqiid almasxi tawqiit almasxi masxiddu inay wakti leedahay waxaa kaloo inoo faa'iideeyey marka la xidhanayo inay sharti tahay inuu ruuxu dahaaro qabo wuxuu xoojinayaa madhabkii qabay labada lugoodba markii la wada dhaqo dahaaradu kaamil noqoto unbaa qofka la gashan markaa unbaana la masixi karay kaasuu ayidaya macnaha oo yani ila laba madhab baan soo sheegnay soma laisgu khilaafsana kaasay marka xadiistani ay rajaxaysaa dahaaro kaamila markii lagu xidho un in la masixi karay wa can ubayi bni cimaarata ubay ibni cumaar waxaa laga warinaya radi allahu canhu annahu isagu qaala inuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow amsaxu ma masaxaa cala alkhufayni labada khuf korkooda ma masaxaa qaala nebigu wuxuu yihi nacamhaa qaala wuxuu yidhi ubay yowman maalin miyaan masaxaa qaala wuxuu yihi nacamhaa qaala wuxuu yidhi ubayi wa yowmayni laba maalmoodna ma masaxaa qaala nebigu wuxuu yhi nacamhaa qaala ubayi wuxuu ihi waalaaa ayaamin saddex berina ma masaxa qaala nabigu wuxu uhi nacamha wamaa shita iyo waxaa doonto warka soo ururiy wamaa shita iyo intaa doonto ahrajahu waxaa wariyey xadiidka abu daawuud baa wariyey wa qaala wuxuuna yidhi abu daawuud markuu wariyey laysa muusan aanin xadiidkani bilqawiyi midkii xooga badnaa ma ah bilqawiyi daran yahay waa tadciif sooma waa daciifin xadiidku sidaa alimaam atirmidi waxaan u jeeda imaam abu daawuud u sheegay waa xadiid daciif sidaa uu wariyey waxaa soo saaray isaguna ibnu maaja bayhaqi iyo daar waxaa daciifiyey xadiidka alimaam albukhaari axmed ibnu xambal axmed ibnu xambal abulfatxi alsdi ibnu xibbaan ibnu cabdilbar addaara qutni abulxasan ibnu khaaan bal waxaa sheegay inuu mawduuc yahay oo xadiidka ku kalax tegeyba jawsaqani fii mawduucaatihi iyo ibnu jawzi isagana fi lmawduucaat wuxuu ku daray axaadiista mawduuca alimaam nawowi wuxuu xikaayooday xadiidka in laysku waafaqsan yahay dacfigiis laba cilona leeyaba idiraab ayaa ku jira buu leeyahay saas daraaddeed lama xujaysanayo xadiidku cilal badan buu leeyahy cilalkiisa waxaa ka mid ah saddex nin oo rijaasha sanadkiisa ku jiraa majhuuliin oon la aqooninba xadiidka majhuulka ah yani ragga nin mar hadduu majhuul yahay waa daciif saas maa la xujaysan maa kadalika idiraabna waa lagu cilleyey muhim warkaas ku soo ururiye xadiidku waa daciif ayib xadiid kalaa jira oo ay culimmadu ku xoojiyeen qaarkood oo xadiidka khusaymatu bnu haabit abu dawuud baa soo saaray isagana jacala lanaa rasuulu lahi sal lay slam alaaan nebigu wuxuu noo yeelay saddex beri walow istazadtuhu lazaadanaa buuli haddaan ka dalbi lahayn uu noo kordhiyana nebigu waa noo kordhin lahay wuxuu ka wadaa almasca cala alkhufayn oo ruuxa musaafirka ah xadiidka waxaa soo saaray bayhaqi abu daawuud axmed waxaana saxiix yeelay ibni xibbaan iyo abu cawaana idiraab iyo inqiaac baa labadaba lagu cileeyey lakin shekh albani aleh amatullah sida uu saxiix abu daawuudka asalka kan mukhtasarka ma aha sida uu yani waxuu ku cadaynaya xadiidku waa sugan yahay buu leey ayib xadiidka waa isagana waxaa loo daliishaday walow istazadtuhu lazaadana haddaan nebiga wakhtiga inuu noo kordhiyo ka codsan lahayn annagaan ka codsanine wuu noo kordhin lahaa buuli ayib xadiid kalaa jiro cumar laga wariyo nin baa u yimid shaam kasoo soo safray oo usoo soo safray madiina malaha wuxuu yidhi inteed ka sokaysay xaggii wiig baan ka sokayey wiig baan markaasuu yidhi intaa kufkaaga ma furto maya ma furin buui markaasuu wuxuu ku yihi asabta sunna sunnadii baad asiibtay saxaabigu hadduu yidhaahdo assunna cinda aljamaahiir sunnatu rasuul buu ka wadaa bay dhaha muxadisiintu bar bay dhacdaa inuu ka wado sunat اkhulafaa iyo sunatu maala khaliifa iyo laakiin fi اlasli aلsunna saxaabigu hadduu yidhaahdo sunatu rasuul bay u yaqaaneen soma laakiin waa la bushiyo asabta sunna meesha ah kelimatu sunna cumar inuu yidhi maxfuud ma aha bay leeyihin muxadisiin daara iyo keyrkood cumar wuxuu yidhi asabta bas asabta hadduu yidhina xadiis marfuuca maaha sooma sidii isaga la qumanayd u busheed soma ayb tan hadda inoo taaliya xadiidkan walow istazadtuhu lazaadanana ama lazaadani haddaan nebiga ka codsan laha inuu noo kordhiyo wuu noo kordhin lahaa ayaduna xadiis marfuuca mal sooma limaada lianna saxaabigu unbaa ismoodsiiyey hadday nebiga ka codsan lahaayeen inuu kordhin lahaa waa uun fahamkiisa sooma iyo siduu isyidhi waay hadday ka codsan lahaayeenoo nebigu u siyaadin lahaa bay markaa nas noqon lahay laakiin shay uun la malaynhayo daliil ma noqdo soma waxay nala tahay haddaan nebiga ka codsanlayno noo kordhiyo wuu noo kordhin laha saddexda wuu nooga badin lahaa waxay nala tahay markama daliil baa ku soconay waxay nala tahay daliil ku socon maayo saas daraaddeed iyaduna daliilo ma aha amaa xadiidkan aan hadda dul taagannahayo wamaa shita waktigaba furayba asagu waa daciif warka isku soo uruuriyo wax daliil ah oo sugan looma hayo in saddex beri musaafirku ka badin karo muqiimkuna ym iyo habeen iyo maalin uu ka badin karay axaadiista ku soo aroortay yaa imaa inaynan daliil u ahayn masalada yaa imaa inay daciifto labadaa mid waay bal culimmadu waxay leeyihiin axaadiistaasi waxay khilaafsan tahay axaadiista mutawaatirka ee tawqiidka samaynaysa mar hadday khilaaftana axaadiistana ka xoog badan hadday ka xoog badan tahayna axaadiista waa la tuuraya man ayb xadiidku marka daliil wuxuu yahay fii cadami tawqiiti almasxi fi alxadar wa fi safar inaan safarka iyo xadarka toona masixidda qofka wakti inaan loo samaynaynin oo intuu doono ruuxu xidhnaan karo oo masixi karayo buu xadiidku ku tusayaa waxaana sidaa qabaynu laga wariyaa imaamu maalik iyo qadiimu qowli shaafici alimam shaafici fii qowlihi aljadiid wuxuu qabaa tawqiidka laakiin fii qowlihi alqadiim wuxuu qabay inuusan wakti lahayn ma soco axaadiistan daciifkaa ah bayna ku salaysanta ma sugna marka ayib xadiidku axaadiista kale mafaahiimteeda kama hor imaan karo ama axaadiista kalea qaydaysa adiga warka soo ururiye axaadiista tawqiidka ayaa macmuul biha ah iyadan lagu camalfalaya kuwa kaleetana waxa weeye laa dilaalata fiiha ama waa aciifa saas w man ayb halkaasaan kusoo gabagabaynay wacan ubay bni cimaarata radi allahu canhu anahu qaala wuxu uhi ya rasuul allah amsaxu ma masaxaya cala alkhufayni qaala wuxu uhi nacamha qaala wuxuu uhi yowman maalin miyaan masaxaya qaala nacam ha qaala wuxu uhi wa yowmayni laba maalmoodna qaala nacam ha qaala wuxu uhi wa alaaata ayaamin saddex berina qaala wuxu uhi nacam ha wamaa shi'tay intaad doonto ahrajah abu daawuud wa qala wuxu hi laysa bilqawiyi aciif way cinda almuxadiiin culimada qaarkood ayaa khufka waxay u dhigeen shuruudo khufka marka la masaxayo kutubta fiqiga waxaad ku arkaysaan shuruudo siyaada a u dhigaan khufka la masixi karo waxay yidhaahdaan khufku waa an yakuuna saatiran limaxalli اlfardi meeshii waajibka ay ahayd in la dhaqo waa inuu kufku wada qarinayay dhahan oo kufku hadduu meele ka dildilaacsan yahay lama masixi karo liannahu hayru saatir limaxalli lfardi kufku waa inuusan meelna ka dilaacsanayn kuf dilaacsan lama masixi karo kuf dilaacsan lama masixi karo sidaasi madaahibta qaarkood baa qaba oo uu ka mid yahay madhabka shaaficiyadu daliilna ma laha daliil ma laha wax daliil looma hayo inuusan dilacsanayn bal saxaabada ridwaanullaahi calayhim iyo wadcigoodii iyo noloshoodii haddii la fiiriyo qasab qofaf dildilaacsan way qabeen sooma laanna qaarkood kuf iskaba dhaafe mara uu xidhuwa waayi jirayba sooma qofku qasab qufaf dilacsan way qabeen on marka qaarkood waxaaba dhici jirtayba khasawaadka qaarkood intay maryahooda jeexjeexdaan inay kaba ka dhigtaan sooma qof dilacsan marka waa jiray haddana maca dalika nebigu sal ly slam shardigaa ma dhigin shardigaasi marka daliil ma cusub waxaa iyaduna shuruudaha ka mida ay qaarkood xusaan yani imkaaniyatu mutaabacati almashyi cala khufka waa in lagu socon karay dheh asagana musama alkhuf magaca khufka unbay ka qaateen haragga eh isaguna daliil ma leh waxaa kaloo yani shuruudahooda ka mid a hubuutu lkhufi binafsihi cala alqadam waa inuu gooni ahaantiisa lugta ugu sugmi karo ayaduna daliil maleh waxaa shuruudaha qaarkood ka mid oo ah madaahibtu sheegaan an yakuuna alkhufu min jildin waa inuu harag yahay ayaduna daliil maleh khuf ahaantaa unbay ka qaateen shareecaduna khuf ahaan iyo harag iyo maaha ictibaarteede ictibaartu waa takhfiif iyo rafcu lxaraj laakiin harag iyo mara iyo muxuu ahaayey geed kale iyo yani bax iyo muctabar basi ah maadmada shaygu ka samaysan yahay wax weyn kuma xidhna shuruudaha waxaa ka mid ah sida kutubta fiqi aad ku aragteen an yamnaca wusuula almaai ila arijli waa inay qofku uu reebayo biyuhu inay lugta gaadhaan hadduusan celinayninoo biyihii uusan lugta ka celin karin lama masixi karay qabaan ayaduna laa daliila fiiha laa daliila calayha waxaaso dhan shuruudahaas dhan daliil male shuruudahaasoo dhan wax daliila looma hayo waa uun istimbaadaad iyo masalatu tafaquh waa uun yani waxa weyaan badankoodna waxay ku salaysan tahay waxay fiiriyeen uun qof waktigaa maxaa la dhihi jiray harag baa la dhihi jiray biyahana wuu celin jiray waana lagu socon karay qofkaa unbaa laga qaatay mooyaane laakiin adile iyo nusuus looma hayo saas way macnaha ayib bal adiladiidaysaa jirta oo macnaa wax weeyaan muxuu ahaayey ku soo aroortayoo qofka waxaan hayn inuu masixi karayo kutusaysa waxaa masale kaloo iyadan aad looga doodayo mudan inaynu baraarujinno jawaaribta ah, jawrabka ama jawaaribta masixidooda iyadan aad baa laisugu khilaafsanya jawaaribtu waxa weeyaan qaar waxay ln waa qufof waaweyn qaar waxay len waa qof hoosta waxaan ujeedaa waa waa maro xagga hoose harag lagaga tolay qaar waxay leeyihiin ma ahe waaba waaba maryo khafiifaho oo sida sogsaantoo kale ka dhigayaan adiga xadii muiira ayaa jira oo ay isku khilaafsan yihin ma sugan ya mise ma sugna oo odhanaya nebigu jawaaribtu masaxi jira tiisidna qaarkoodna ay taxsiininayaan xadiikaasa loo cuskada haddii xadiidku asixi waayo mas'alada waxaa loo cuskanayaa waxay ka asaxday jawrabka in la masixi karo ilaa dhowr iyo toban oo saxaabada nebiga ka mida sal l sl bal culimmada qaarkood waxay leeyihin wakhtigii saxaabada jawaaribta in la masaxo khilaafa kama imaaninba saxaabada oy isla ogolaayeenba saas man marka walow jumhuurta asxaabu almadaahib alarbaca jumhuurtoodu ay qabaan inaan la masixi karin haddana waxa weeyaan sida raajixa in la masixi karo sawaab in la masixi karayo oo macnaha waxa weeyaan ayna shardi ahayn yani ama khafiif ha ahaado ama ha adkaado lianna sababtu waxa weeye waxa loo jideeyo loo yidhi ha la masaxo bedelkii lugta la dhaqi lahaa maxay tahay ciladu ruksadan maxay shareecadu u bixisay ya lirafci alxaraj soo ma lidafci almashaqa mashaqadaasi meel alla meeshay kasto shay kasta oo lugta la geliye ah oo mashaqadaasi ku jirtaba ruksadii waa la qaadan karaa ictibaaran ama ictimaada cala alcila lianna alxukma yaduuru maca cilatii wujuudan wa cadaman culimmada qaarkood waxay u deliishadeen xadiidkii hadda aynu soo marnay ahaa watasaakhiin watasaakhiin tasaakhiinta waxay dhaha bay dhaheen kullu maa yusakhinu rijla la dhaha bay dhaheen shay kasta oo oo lugaha kululeeya lugta maxaa kululeeya wixii lugta la geliyo oo dhan soo lugta ma kululeeya qofkaa kulleeya kabahaa kululeeya muxuu ahaaye shurbaadyadaa kulleeya oo dhaxanta ka qaada ma tasaakhiin baa laga qaadan bay leeyihiin wax kastoo lugta kulleeya waxaa la yidhaahdaa tasaakhiin jawrabuna dhihi kufna waa la dhihi adig warka soo duuduube asxaabu rasuli lah sal lay slam hadday kufka masixi jireen in la masaxa maanic ah male walow madaahibta qaarkood haba diideen saas man ayb shuruudihii uu lahaa kufka umana qaadanayaano kama gadid waxaa la masixi karaa iskaba dhaaf lugta waxa la geliye waxaa la masixi karaya xataa yani jadiirada jabiira waa kabmada fashada ama kabmada meeshii jabta jidhka la saaro haddii si kale loo dhaqi waayo korkaa laga masaxaya iyada laana in meesha laga saaraa xaraja safiska inaad lugta ka siibtood lugta dhaqdo haddana safiskii dib u geliso iyo kuf inaad lugta ka siibtood dhaqdood kufka dib u gashato kee xarajkee fudud ufkan ka fudud lanna ufku waa harag soma tanna waa maro lugtii in laga siibo oo iyadoo la dhaqo iyadoo qoyan haddaad dib loo geliyo ama cabaar aad fadhido inta lugta kuu ingegayso soo xaraj badani kuma jiro marka kanaa ka xaraj badan sababtii shareecadu wax u jidaysay kanaa kaga xoog badan haddana isku mid ahayn taasaana ictibaarta mudane qofku ma haragba ma harag ma aha ma mara mm, mm, yani waxa wey ictibaar weyn ma leh shareecadu waxba kuma xidhna arrimaha noocaas o kale saas man baabu nawaaqid lwuduui weysada waxyaabaha buriyo ayuu baabu yahay can anas bn malikin radi allahu canhu qaala wuxuu ihi kaana waxay ahaayeen asxaabu rasuli lah sal lay aslam nabiga saxaabadiisu waxay ahaayeen calaa cahdihi wakhtigiisii yantadiruuna kuwa sugay ahaayeen alcishaaa cisha xataa takhfiqa ilaa ay raaracsanto ru'uusuhu madaxyaalkood khafaqa waxa la yidhahdaa waa ruuxu markuu lulmaysan yaho madaxiisu hoos aado madaxuu hoos aado ayaa la yidhahdaa khafaq xataa takhfiqa ilaa ay hoos u raaracsanto ru'uusuu madaxyaalkooda ayay macnaha waxway xeshaha sugi jireen uma kadibna yusalluuna way tukan jireen walaa yatawada'uuna mana ayna weysaysan jirin iyagoon weysaysanin bay salaad tukan jireen akhraja waxaa wariyey abu daawuud baa wariyey daara quطni bayhaqi sidoo kalena way wariyeen wa saxaxahu waxaa saxiix yeelay xadiidkan addaara quطniyu baa saxiix yeelay wa asluhu xadiidka asalkiisu fii muslimin muslim buu ku jiraa xadiidka asalkiisu muslim buu ku jiraa ayb kadalika waxaa saxiixiyey xadiidka daraqutni nawowi baa isaguna saxiixiyey saas macna asalka muslim xadiidku yani lafdigiisu waxa wey markuu muslim ku yaallo haabit ilbunaani baa warinayo wuxuu yidhi anahum sa'aluu anasan can khaatami rasuuli lah sal lay slam ah nabigay weydiiyeen horjeeda anas bay waxay weydiiyeen khaasoomkii nebiga markaasaa wuxuu yihi ahara rasuul lah sl slam alcishaءa data leylati ila shatri اleyl aw kaada yadhabu shatru leyl nebigu sal lay slam habeen habeenada ka mid a ah, buu salaada cishaha dib u dhigay ilaa habeenka niskii tegey ama habeenka niskii inuu tago ay ku dhowaatay cishihii buu daahiyey nin baa markaa yimid oo nebiga u yimid oo wuxuu ihi ina annaasa qad salluu wanaamuu maya markaasuu nebigu yimi sal lay slam yani taqriiban hawl buu ku daahay markaasuu intuu masaajidka soo galay buu wuxuu ihi ina annaasa qad salluu wanaamuu dadkii way tukadeen waana seexdeen idinkan waxaan ka ahayn wainakum lam tazaaluu fii salaatin mantadartum salaa idinkuna inaad salaad ku jirtaan oo ajir salaad laydiin qorayo kamaydaan suulin intaad salaadda sugayseen riwaayada bukhaari iyadu waxay tidhi yani xad nebigu sal lay waslam salaadii buu dibdhigay oo xaaje iyo dan buu ku jiray xataa raqada naasun wastayqaduu wa raqaduu wastayqaduu masaajidkii dadkii fadhiyay salaada sugayay qaar baa seexday way soo tooseen haddana way ku noqdeen way soo tooseen wati dheer ila dadku waa shaqaysan jire waa la xamaalan jiro maalintii o dhan baa shaqa lagu maqayn haweenkii dalanyaa lasoo xaruunaya ayb tirmidi iyo bayhaqi iyo cabdirazaaq iyo keyrkood waxay soo saareen in min xadiidi anas inuu yidhi yuuqaduuna lisala dadka qaar baa salaadda loo kicin jiray dadka qaar baa salaaddii cishaha la sugaya war salaaddii baa la gaadhay kaakac baa la dhihi kadibna say kaakacaan bay iska tukanayaan ayagoon weysaysanin ayb ah, waxaa kaloo iyadana ku soo aroortay riwaayo kale iyo lafdi kale xataa inii la asmacu liaxadihim qaiian uma yaquumuuna fayusaluuna walaa yatawada'uun qaar baaba quurinahayaba xataa inii la asmacu liaxadihim qaarkood waxbaan maqlayaa buui waxaan u maqlayaa aiian aiidku waa quurada uma yaquumuuna kadibna way kaakacayaan fayusaluuna way tukanayaan walaa yatawada'uuna mana weysaysanayan xadiika alfaadiisa markii lasuugayo fii xadiii anas alfaadiisa qaar waxaa ku timid yadacuuna junuubahum dhinacay dhigi jireen dhinac dhinac bay u seexan jireen caynooyin marka ay seexdeen waan haynaa dhinac inay u seexdeen fadhiyinna waan haynaa inay qawriyeenna waan haynaa inay qaar laba goor ku noqdeen ugu yaraan hurdadiina waa haynaa intaasoo dhan waa alfaada xadiiska oo kulligood ku wada tusaysa inay meesha hurda ka dhacday soo maa xadiidku marka wuxuu u deliishaday imaamku oo nawaaqida wuduuda weysada waxyaalaha buriye ugu hormariyey hurdada hurdadu inay weysada burinayso baa xadiiska loo daliishaday hurdada weysada ma burinaysaa masale khilaafeya khilaafkeeduna aad u xoog badan yahay ilaa sideed qowl iyo ka badan baa ku jira ilaa sideed qowl iyo ka badan baa ku jira sirdinta aqwaashaasi hadda yani waxa weye ku fogaan mayno laakiin alimaamu tirmidi wuxuu leeyahy akaru ahlicilmi waxay yidhaahdeen laa yajibu cala annaa'imi alwuduu ruuxa hurseexday wayse ku waajibi mayse culimmada badankood ku tageen idaa naama qaa'iman aw qaacidan xataa yanaama muddajican hadduu fadhi ku seexdo ama taagni ku seexdo ila dadka qaar baa iyagoo taagan seexan kare labadaa goor weysadu ka buri maysay laakiin hadduu dhinac dhinac u seexdo weysadu way ka buraysa ra'yigaas tawri iyo ibnumubaarak iyo axmed yaa qaba qaarkood waxay ku tageen culimmadu haddii hurdadu ay caqligiisii iyo dareenkiisii tagsiisay ama dhinac hu seexdo ama fadhi ha ku seexdo ama taagni ha ku seexdo ama rukuuc ha ku seexdo hadday tagsiisay dareenkiisii oo uusan waxa ka soo baxaya garanaynin markaa weysadii way jabtay haddiise hurdadii isagoo ku jiro uu isgaranayo oo dareenkiisii iyo caqligiisii uusan tegniyo xifkiisii markaasi weysadii ma jabayso ra'yigaasaana ugu xoog badan aaraada kusoo aroortay urdadu weysada ma waa rayiga u xoog badan saasman rayiga u xoog badan wuxuu u yahay axaadiista kaasaa jamcin kara axaadiis badanoo kusoo aroortay baabka xadiidka uruurin kara waa kaa axaadiista qaarkood waxay ilaaqday marka nusuusta loo yimaado kusoo aroorday masalada axaadiista qaar waxay ilaaqday hurdo ayadoo la kala qaadin inay jabiso weysada oo waxaa ka mid a ah xadiikanu soo marnay soo garamaysaan oo ahaa xadiiu safwan ibnu casaal somayna soo marn kaana nabiyu yamurunaa ida kuna safran anlaa nanzica kifaafana alaaaa ayaami walayaaliyahuna ila min janaaba lakin min qaa'iطin wa bawlin wa nawm somayna soo marn xadiikaasi wuxuu ilaaqay hurdadu inay weysada jebiso xadiikan anas ibnu maaligin kor joognana alfaadiisa marka la uruuriyo waxaa laga fahmayaa hurdadu inayna weysada jebinin so sidaas ma laanna dhinac bay u seexdeen qaar way kuuriyeen qaar way ku noqdeen yani qaar waa laga kiciyey kulli waxay kutusaysaa inayna hurdadu weysada jebin axaadiistaasi marka la yidhahdo ha jamciyo macaanidooda waxay isugu imaanaysaa in la yidhaahdo annawmu ida kaana mustaqriqan hadduu ruuxu ku fogaado oo uu ishalmaa uu macnaha waxa weye dareenkiisu tago waa naaqid markaa weysadii way ka jabta waa inu weysiisa hadduu joogo dareenkiisiioo weli uusan noom mustaqriqa gelin noom khafiifuu ku jiraa waana isgaranayaa markaas weyseediisa ma jiro sidaana waxaa nas ku ah xadiidka cali bn abi aalibin radi allahu canhu nebigu yuri sal lay wasalam alcaynaani wikaau sahi faida naamat alcaynaan istaطlaqa alwika buu nabig sal ah, labada indhood waa dabada nin gaxeedii waay Ah, waa xaiga afka lagaga xidho sooma hadday labadii indhood seexdaan ningiixi waa furanaya sooma macna waxa wey labada indhood waxay waardiyeynayaan wixii xagga dambe ka soo bixi lahay waysada jabin laha intay labadii indhood soo jeedaan oo dareenku joogo ruuxu waa isgaranayaa waysadii inay ka jabtay inaysan ka jabin sooma laakiin waardigii hadduu meesha ka baxo wuxuu waardiyeynayay soo hallaabi maayo khalaas yani waxa weye waa furanaya xadhiggii muxuu ahaayey wixii soo bixina waa soo baxaya markaa wey xadiidkaasi wuxuu naskiyo ku cad yahay hurdadu inay tahay naaqib inaysan ahayn laakiin waa madinatu naqdi w ah, markuu ruux hurdada galo inay weysadii ka jabtay mala u tahay khaasatan hurdadu markay mustaqriq tahay wabitaali inuu weysaysto haddayna hurdadii uu wax kala garanayana markaasi hede wixii ka soo bixi laha wuu iska warhayaayo markaa waysadu ka jabiyas ama dhinaca hu seexdo ama laba goor ha ku noqdo ama ha quuriyo ah, ah, ilan dadka qaar waxaa jira sideedaba quuradu kama laasimto inay hurdadu mustaqriqta ah, sooma dadka qaar waxaa jira markuu hurdada sii gelahayaba asagoo weli dareenkiisii joogo wax kala garanaya quuro bilaaba soma xadiidkan marka quuradu kama hor imaanayo lanna dadka qaar baa nooca kan odhanaya dhinac bay u seexdeenna kama hor imaanayo dareenkaagii hadduu joogo dhinac u seexo mushkilo male wixii kaa baxay baad ka warhaysa sooma intay seexdeen bay ka soo kaceenoo ku noqdeenna kama hor imaanayo furdada maynan yani waxa weeyaan ku fogaanin iskaranayeen baa la dhihi waa la kiciyeyna kama hor imaanayso hurdo khafiifa ah adoo ku jiro iskaranaya waa lagu kicin karaa sooma kullu dalika riwaayaadkan iyo xadiiskaas labada xadiis ay macnahoodu isugu imaanaya iskama hor imaanaya waa madhabka ugu dhexdhexaadsan ee uu ku kulmi karaan axaadiistoo idil marka hurdadu hadday mustaqriqo tahayna waa naaqid hadday hayru mustaqriq tahayna tahayna aynu ruuxu usan istiqraaq ku samayninna naaqid maaha ra'yigaasaa ugu xoog badan ayb waana sida uu imaamu sancaani iyo keyrka ay rajaxayaan weye axaadiistu in macnaha inta isu imaan karto lagu wada camalfali karana way ka fiican tahay in qaar inta la qaato qaarka kale laga tago aalimaam shaafici madhabka shaaficiyadu ayaga waadkaan garanayno ayagu waxay yidhaahdaan hadduu reeseexdo isaga oo fadhiya mutamakinan maqcadahu min alardi hadduu saa ku seexdo weysadii ka jabi mayso laakiin hadduu hay-ad kaliya qaab kale ku seexdo weysadu waa ka jabaysa ayaga laftoodu macnaha waxay qabaan markuu ruuxu fadhiyo oo uu fadhi buuxa fadhiyo ousan dhidhacnina waxoogaa u yara yani waxa wy leexsanayn fadhi buuxa markuu fadhiyo markaasi waxay leeyihiin dabadiisa wax ka soo bixi maayaan wabitaali hay-adda hadduu ku seexdo bimacnaa wuuhubaa inuu weyse qabo hadduuse hay-aadka kale ku dhinac hadduu u seexdo wixii waa soo bixi karaan sooma hadduu taagni ku seexdo waa soo bixi karaan hadduu rukuuc iyo sujuud ku seexda iyadoo warkeeda iska badaa soma marka waxay u leeyihiin mutamakinan maqcadahu min alardi waxa weeye bimacnaa waxay qabaan xaaladaasayna wax soo bixi karin inta kale lakin waa soo bixi karaa saas way maanaa madhabka shaaficiyada saas ayib xadiidka waxaa kaloon ka faa'idaysanay waxaa kaleetoo la ilxaaqiyey hurdada hurdada waxaa kaloo culimmadu uga qiyaas qaateen wax kasta oo caqliga bini aadamkiiyo dareenkiisa tagsiiya oo isaga waa jabinaya maalan wuu miyir daboolmay wuu suuxay miyirkiisii baa tegey waysadii way jabtay maalan wuu waashay waysadii way jabtay maalan wuu sarqaamay oo wuxuu ku sarqaamo khamre iyo daroogiyo xuntuu isticmaalay buuba sarqaamay waysadii way jabtay zawaalu alcaqli biayi sabab waa naaqir qiyaasan cala annowm Ah. waana qiyaasulwle waxa loo yaqaano ama qiyaas bimacna asli wa ah. lanna inay caqligu hurdo ku tago iyo inuu junuun ku tago kee daran ya junuunkaa ka daran inuu khamro la cabay iyo sarqaan ku tago caqligu inuu hurdo ku tago kee roon inuu hurdo ku tagaa roon lanna ruuxa hurdaysan haddaad tidhaahdo war ka kac sooma soo noqonin laakiin midka sarqaansan maanta o dhan war haddaad miyirsa ku hayso miyirso ma kuu miyirsane ma miyirsane saas kadalika miyir daboolan iyo suuxdin iyo hadduu caqligu ku tago waana qiyaasul awlo weye ficlan culimmada qaarkoodna waxay soo guurinayaan ijmac zawaalulcaqli inuu naaqid yahay ijmac bay soo guurinayaan culimmada qaarkood waana ra'yi sadiid oo sawaab wey man waxaa la mid ah maalan ruuxa haddii irbad suuxisaa lagu dhuftay obrtin buu gelayaa maalan irbad suuxisaa lagu dhuftay uu weyse qabay saa weysadiisi way burtay soma lannahu waxaa ku rumoobaya alcaynaani wikaau sahi faidaa naamat alcaynaani istalaqa alwikaa soo kuma xaqiiqoobahay saase man naamat alcaynaan weye waa hurdo laakiin wixii hurdada ka daran ama la midaba xukunkeedu kalu qaadanaya sidaas w man ayb an caaishaa radi alahu canha caaisha waxaa laga warinaya qaalad inay tihi jaaءat waxaa timid faaimatu faaima timid bintu abi xubayshin ahayd ila nabiy nebiga u timid sal lay slam faqaalat markaasaa waxay tihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay inii anugu imra'atun haweeney baan ahay ustaxaadu waana lay shubaay dhiig furan baa igu dhacay istaxaadu waa lay dhiig furay dhabar furan ama dhiig furan kol waxa ka oo falaa athuru ma daahir noqdo igamaba go-aba dhiigu afa adacu salaata salaadda ma iska daaya salaadda maba iska daayo faraha muka qadila salaad yaa tukada laa yaqbalu allahu salaata axadikum muxuu ahaa a laa yaqbalu allahu salaatan min hayri tuhuur soo ma hayn salaad ilaahay ma aqbalo uusan ruuxu daahir ahayn gabadhi haddayba daahir noqon weyday way imaan kartaa marka afaadaxu sala ilan shardigii ma haysta sooma ma isagaba tagaaba marka haddaanan daahirbu noqonayn qaala nebigu wuxu ur sal lay slam laa maya inamaa dalika kaasi cirqun waa xidid sababta dhiig furanka ama dhawar furanku waa xidid xidid go-ay ayb walaysa mana ahaanin bixaydin xaydna ma ah dhiiggii xaydka ahaa ee raximka ka imaanayay raximka qacdigiisiiy salkiisa ka imaanaya ma ah ee waa xidid furmay faidaa aqbalad hadday soo qaabisho faidaa goortii aqbalad ay soo qaabisho xaydatuki xaydkaagii maalmihii caadadu kugu dhici jirtay markay soo qaabisho oo bilaabato weeye fadacii ka tag asalaata salaada ka tag waidaa adbarad markay daba jeediso maalmihii caadadu kugu dhici jirtay xaydadaada iyo maalmaheedii hadday dhammaadaanoo sii daba jeediyaanna faqsilii dhaq cankii xaggaaga waxaad ka dhaqdaa addama dhiigga dhiigga iska dhaq shidkaaga iyo maryihii wuxuu kaa gaadhay ayib uma kadibna sallii riwaayada bukhaari maxay ku dartay wakhtasilii qabayso ah, yani dhiiggana iska dhaq qabayso kadibna tuko saasuu nabigu uri sal lay slm muttafaqun calayhi way xadiidku waa laisku waafaqay wuxuuna ka hadlayaa xadiidku dhiigga loo yaqaano istixaadada dhiigaga dumarka ku dhaca baa noocan dhowr nooca oo ah xayd iyo istixaada iyo nifaas iyo dam ulfasaad saasay u qaybiyaan xaydku waa dhiiggan caadada ahee wakhtina dumarka ku dhaca wakhtina maqanee go'a dumarku haba ku kala gedisnaadeen muddaduu haynayo iyo muddaduu ka maqnaanayo ayb istixaadaduna waxa weeye wuu ka gedisan yahayoo waa dhiig marna aan istaagayninoo iska socdo urkana way ku kala gedsan yihiin dhiigga xaydka iyo istixaabadu oo isku ur maaha dhiigga xaydkaa ka qarmuun kani qarmuun saas male kan oo macnaha istixaabada dhabar furanka ah. wuuna ka madow yahayoo dhiigga xaydku waa dhiig madow kan istixaadaduna waa dhiig guduudanoo khafiifa ah. saas man xadiista nabigaa tilmaamay salawatu rabbi waslamu caleyh annaga maanaan aragay <laughs> kutubta ha sheegtay waa miday culimadu dhihi jireen yacrifuhu ahluhu dumarkaa yaqaan istixaadada iyo xaydada marka farqi baa udhaxeeya waxaa kaloo farqi ugu dhaxeeya labada dhiig meeshay ka imaanayaanna waa kala duwan yihin dhiigga istixaadadu wuxuu dhiigga xaydku wuxuu ka yimaadaa qacra araxim buu ka yimaadaa raximka iyo makaanka ama minka salkiisu ka yimaada waana ukuntii markii ay weyday wax bacrimiya soo burburtay waay markuu uurka ilmuhu galana waxay isu badashaa nafaqo oo dhiigba ma yimaadaba sida qaalibka taasi waa xaydka wey amaa dhiigga furanku wuxuu ka yimaadaa waa xidid xadiis kale nebigu wuxuu ku sheegay sal lay slam inuu yahay yani yani rakda min ashayaan waa haraati shayaan wa iyo balaayo iyo jin iyo balaaya bini adam ku tacalluqda mowta waxunbuu meel unbuu fakiyey oo dhiiggani meeshuu ka imaanayo shayaaiini waxbaa fakisay caad maaha ayib meeshii ka kala imaanayna waa kala duwan yihin xadiidka nebigu sal lay slam marka xukumkana waa ku kala duway xukumkana waa ku kala duwayo haweenayda dhiig furanka qabta ama dhawar furanka qabtaaye salaada ka tegi maysa iyadu way tukan qaabkay u xisaabinna waan u tegi doonnaaye maalmihii ay caadada lahaan jirtayna waxay iska soo qaadaysaa inay caado qabto maalmihii caadada ahaan jirtay markay sii dhammaanayaanna way qabaysanoo inay daahir tahay bay iska soo qaadi way tukan ninkeedaa u galmoon sida daahiroo kaleysay u dhaqmaysaayb waidaa adbarat faqsilii canki dama uma salli kitaabuulxayd kamaynaan hadlaynin abwaabulxaydka waynoo imaane xadiidkan qasadka hadda uu u keenay waa riwaayada dambe bukhaari wey lafdigan bukhariga soo socdo ayb waynoo imaan doonaa abwaabta xaydkaan kaga hadli doonaa jaءat faaimatu binti abi xubayshin baa timid ila nebi nebiga u timid sal ly waslam faqaalat waxay tihi ya rasuul allah rasuulka ilaahi inii anigu imra'atun haweeney baan ahay ustaxaadu waana lay shubaa ustaxaadu dhiigbaa dhiig macnaa waxa weye dhabar furan baa igu dhacayo dhiig baa iga socda falaa athuru ma daahir noqdo oo dhiiggu igama go-ay ka wadaa afa adacu maka tagaa asalaata salaada maka tagaa qaala nebigu wuxu uri sal ly slam laamaya inamaa dalika arrinkaas cirqun waa xidid walaysa mana ahanin bixaydin xaydna ma aha aidaa abalad hadday soo qaabisho xaydatuki xaydadaad xaydatukina waxaa laga wadaa ayaam xaydatiki maalmihii aad xaydi jirtay hadday soo qaabisho oo bilaabata wey fadacii ka tag asalaata salaada ka tag inayna tukanaynin xaaidadu waa ijmac ayb waidaa adbarad markay daba jeediso oo maalmahaasi ay sii dhammaanayaanoo sii go-ayaanoo maalmihii aad daahirka ahaan jirtay ay bilaabanayaan faqsilii dhaq canki xaggaaga addama dhiigga iska dhaq uma kadibna sallii tuko waxaa halkaa ku jirta waqtasili qabayso riwaayada buhaari baan ugu dartay ayb walilbuhaariyi waxaa usugnaaday ariyi bukhaari waxaa u sugnaaday uma tawadii tawadii uma tawadi'ii weysayso likulli salaatin salaad kasta u weysayso yani xadiiska hore ku xidhanta gabadhii nebigu wuxuu ku yidhi dhiigga iska dhaq qabaysana riwaayadii bukhaari waxay ku dartay salaad kastana u weyse qaado wa ashaara wuxuu tilmaamay muslimun muslim wuxuu tilmaamay ilaa annahu isagu xadafahaa inuu ziyaadadaa xadfay oo gooyey camdan kas inuu gooyey ziyaadadan ah uma tawadi'ii likulli salaatin ziyaadadaa muslim ma sheegin yay khaas u tahay bukhaari alimaamu muslim wuxuu saxiixiisa ku sheegay ziyaadadaa inuu ukas u gooyey oo wuxuu ku yidhi markuu xadiidka wariyey kadib wuxuu yidhi wa fii xadiii xamaadin xarfun taraknaa ikrahu wa fii xadiidi xamaadin xarfun taraknaa dikrahu xadiidka xamaad waxaa ku jira xaraf wuxuu ka mid ah jumluu ka wada aanu ka tagnay sheegiddeeda buui bimacanaa wuxuu markaa muslim u arkaa lafdigaasi inuusan sugnayn muxuu uga tegey calashaan wuxuu arkaa inuusan sugnayn ayib lafdigan ah uma tawadi'ii likulli salaatin salaad kasta u weysayso lafdigaasi saxiixulbukhaariga haba ku jiree sixadiisa haddana waa laisku khilaafsanya muran dheer baa ka jira cilooyin badan baa lagu cileeyaa waa mida waxaa la yidhaahdaa waa mawquufun ziyaadadani waa mawquufatun calaa curwa xadiidka hishaam baa curwo ka warinaya curwana caaishu ka warinaya marka waxay leeyihiin xadiidka intiisa kalaa marfuuca laakiin ziyaadadani waxay mawquuf ku tahay calaa curwa ah, yani waxa weyaan oo taabicigayba ku eg tahayba hadalka waxaa iskale curwa iskale hadalkii nebiga ma ah sidaa waxaa qaba yani mxuu ahaayey inay mudrajo tahay qaba ibnu rajab iyo culimo ka mid culimo lamida ah, macna waxayna leeyihiin ruwaadda intooda badan hishaam wax ka warisay intooda badani mayna sheegin ziyaadadaas qaarna waxay ka dhigeen hadal curway ka dhigeen qaarna xadiiskay ku dhex dareen saas daraaddeed inay mudarajo tahay bay caddaynaysa qaarkood waxay yidhahdeen culimmadu kelimadaa uma tawadi'ii likulli salaatina waa shaad lianna ragga aan sheegin baa ka badan ragga sheegay wa ficlan waa saasho ragga aan sheegin ilaa lix iyo toban nin oo min kibaari lmuxadisiin ka mid oo xadiiska warinaysa ayaan sheegin oo ka tagtay oo rag jibaal ah ku jira rag halisaa ah ku jira maalik baa ku jira yaxya alqataan baa ku jira leys baa ku jira ibnu cuyeyna ku jira camr ibnu xaaris baa ku jira ilaa lix iyo toban bay gaadhayaan lafdadaa mayna sheegin waxaa sheegay rag dhowr ah, ah? ka tegiddeediiyo sheegiddeeda marka kee xoog badan ragga ka tegey baa xoog badanoo xagga xifdigii itqaankana ayagaa ku xoog badan xagga tiradana ayagaa ku badan sooma sidaasoo kale hadday noqoto lafdadu inay shaad noqotaa la yaqaana soo saas ma lanna shaadka maxaa la yidhahda mukhaalafatu siqa liman huwa awsaqu minhu aw akaru cadadan meeshan awsaqu minhuna waa taallaa akaru cadadanna waa taalla soo ma sidaas daraaddeed buu imaamu muslim caleyh raxmat iyuu lafdadan uga saaray kitaabkiisa oo uu kas ugu gooyey ayb kaana min ama cilal aimada sida haaska taas uga le buu ka mid ahaa cilmiga cilalka walow looga horeeyo bukhaari iyo rag badan uga horeeyeen ayb ay kaga horreeyeen waxay leeyihiin xaafidka ibn xajar iyo keyrkood waxay leeyihiin lafdadani ragga aan sheegin ha yaraadeen waxaan dhihi lahaa ragga aan sheegin haba badnaadeen laakiin waxay ku sugnaatay axaadiis kale oo markii laysu geeyo xoogoobaya axaadiistaas sixadeed iyo dacfiga idan waa laisku haystaa adiga warka soo uruuriya muxadisiintu waa laba alimaam albukhaari wuxuu u arkaa inay tahay ziyaadatu iqa asalka xadiidkale aama ka hor imaanayninba sidaasayna la qabaan muxadisiin kale xaafidka iyo mutaakhiriinta iyo mutaqadimiin qaar ka mida ah. rag uu muslim hogaaminayana waxay u arkaan lafdadaasi inaysan sugnaynoy tahay shaada inay tahay waxaana la qaba alimaam الnasaa bayhaqi ibn rajab iyo rag badan baa la qaba ayb lafdigani marka inuu sugan yahay buu u keenay xaafid ibn xajar una deliishanaya inuu sugan yahay buu deliishanaya wuu sugan yahay markii la yidhaahdo maxaa imaanaya markaa xukumka laga faa'iidaysanayo wuxuu yahay in haweenayda dhiig furanka qabtaay laga rabo salaad walba inay u weysaysato soma saasuu faaideynaya haddii xadiidkani sugnaan waayo dayil loo heli maayo kutusaya inay salaadaba weysato ziyaadadan ay marka ku xidhanta ziyaadadan ama lafdigani ama xadiid kale ha ku soo arooro ama haba ku yimaada kane sugnaanteeda ayay ku sugan tahay ziyaadadaasi marka waxay kutusaysaa dhiigga istixaadadu inuu ka mid yahay xada min jumlati alahdaaf weysadana uu jebinayo sidaasayna culimadu u yihin inuu dhiigga dhiig furanka weysada jebinayo waa say u badan yihiin jumhuurtood ay qabaan keligiina meehe axdaasta ka timaada labada xubnood xagga hore iyo xagga dambe inay kulligood jebinayaan waysada way isla ogol yihiin taqriban badankood waa qabaan badankood waa qabaan walow qaar ka mida ay ah dood ka qabaan oo waxyaalaha qaarkood tafaasiisha qaarkood ay ka doodayaan markii aan ka gudubno waysada ma jabiya mise ma jabiyo ayaa haddana waxay ka doodayaan masalaad walba inay u weysastaan la rabaa leanna naaqibkii weysada jabinaya mar walba ruuxa waa haystaa markuy xataa weysaysanayso naaqibkii waa jiraa markay weysada dhamayso naaqibkii waa jiraa markay weysada bilaabaysay naaqibkii waa jiraa ma garat waxaa la mida iyada dadka qaba daa'imulxadadka la yidhaah daa'imulxadad waa ruux wax weysada jabiyaa mar walba ka socda ayada mar walba dhiig baa ka socde dadka qaarkoodu mar walba neef baa ka socota soma dadka qaarkood mar walba kaadi aan kala go-ayni baa ka socota iyadaasay la xogum yihiin waa daaim alxada wixii weysada jebinayay baa joogta ah oon kala go-aynin macnaha ayib maxaa la samaynaya marka halkaasay marka culimadu ku kala tageenoo dhowr ra'yi bay qabaan qaarkood waxay yidhaahdeen sida xadiidkuba kutusayo salaad walba ha u weysaysato ama waajib ha noqoto salaadaasi ama sunno ha noqoto salaad kasta marka gelaysa ha weysaysato aahirka lafdiguna waa saas alimaam ibni xasmi baana madhabkaa ku tegey marka la fiidiido lafdiga meesha yaallana saasuu u xoog badan yahy lanna nebigu muxuu yidhi tawadi'ii likulli salaatin sunno iyo waajib miyaa la kala qaaday soo kulli salaad lamadoo dhan lafdigu marka wuxuu ku tusayaa salaad kasta ama waajib ha noqoto ama sunno ha noqoto inay u weyse qaadanayso soma sidaana ibnu xasmi baa ku tegey sida ay qabaan muxuu ahaayey shaaficiyada ayagu siday qabaan waxa weeye in la kala qaado salaadda waajibka iyo salaadda sunnada ah salaadda waajibkaa salaad kastoo waajiba ah ha weyse qaadatay qabaan ama salaad mu'adaada ha noqoto wakhtigeedii joogto ama salaad waajiboo la qalaynaya ha noqoto marba hadday waajib tahay waxay qabaan waa inay weyse qaad cusub u weyse qaadato haddayse salaadu sunno tahay weyse qaadkay u weyse qaadatay tii waajibka ahayd intaasoo sunna ah way ku tukan kartaa madhabkaasi waa madhabka shaaficiyada waxaa la yidhi maxaad ku kala qaadeen sunno iyo waajib waxay yidhaahdeen shaarica waxaan ka baranay markuu salaad itlaaqo inta badan salaaddii waajibkahayd baa laga wadaa culimadu waxay leeyihiin aaraada ku jirta masalada ra'yiga ugu daciifsan waa ra'yiga shaaficiyada sababtuna waxa weeye salaad sunno iyo waajib baabu dahaara marka la yidhahdo waa iskaga mid sooma lama haya meel shareecadu ku kala qaaday salaada sunnada iyo salaada waajibka fii baabi dahaara iyo weyso iyo waxa jabiya meelay ku kala qaaday lama hayaa layidhi daliilna ma cuskana in la kala qaado laba mid wey marka in la yidhaahdo salaad walba ha u weysaysato waa sidaa ibnu xasmi ku tegey in la yidhaahdo sida maalikiyadii ay ku tageen ma ahee yacni waxa weeyaan weysaysiga salaad walba ay u weysaysanaysa waa un sunne hadday weyse qabtay weysadeedii waa u jirtaaye ha weysaysatadu waa un sunno oo markaasi lafdiga iyo ay ka doodayaan adigu masalada khilaafaadkeedu waa badan yihiine laakiin waxa weeyaan yaa ima in la yidhahdo salaad walba hu qaadato yaa ima in la yidhaahdo salaadna u weyse qaadanin laasim kuma aha ee sunno un wey inay u weyse qaadato labadaa madhabbaa muarid ah labadaa madhab baa mudarid ah wixii u dhaxeeya oo aaraada kaleete fiqiga ah dacfibaa ku jira dacfibaa ku jira saas mana xadiiaan xadiidka laftigiisa marka la fiiriyo labadaas baa macnaha mutarida ah. ah, midkan midna waa madhabka maalikiyada midna waa ra'yiga ibn xasmi midna waa madhabka maalikiyadu iyagu ma qabaan inay waajib ku tahay salaad walba ina weysasato xataa tafarudka waxay leeyiin mustaxab waay waa sunnay u tahay saas maana ayib wlilbukhaariyi waxaa u uma tawadi'ii likulli salaatin yani waxa weyaan uu ku xoojinayaan oy leeyihin waxaa xoojinaya bay leeyihiin inay mustaxab tahay weyse qaadadkeedan dambe oo markay xadadka markan ay salaad walba u weyse qaadanayso markay weyse qaadanayso maalan hore u weyse qabtay iyadoo duhurkii u weyseysatay buu casarkii usoo galay weysadeediina ma jabin shay kaloo jabiye ma jiro dhiiggii ka socday aan ahayn ayib salaadeedii duhurka maxaa jabiyey weyse qaadkeedii duhurka maxaa jabiyey neefi kama imaanin naaqib kale kuma dhicin maxaa jabiyey soo dhiigan dhiigganun maaha salaadda casarka markay u weysaysanayso soo dhiiggii ma jiro weli weysadii hore kii jabiyey kana tanna marka la samaynayo sooma taagni ya weli waa isagii unbaa taagan tanna samaynta la samaynayaba wuu sii jabini marka haddii tii hore wuu jabiyey la yidhaahdo tanna waxay leeyihiin marka la samaynayaba wuu jabiyey haddii la yidhaahdo tii hore wuu nabadgeliyeyna weysaysigan dambeayo sunno unbuu kusoo dhacaya waa madhabka maalikiyada waana madhab qawiyo xoog badan madhabka ibni xasmina waa ka xoog badan yahay wixii intaa u dhexeeyo xanaabilada iyo xanafiyada iyo shaaficiyada iyo madaahibtooda dhexda ku jiraay ra'yigoodu ma xoog badna ah, markii min xayu daliil iyo qiyaaska in la fiiriyo ma xoog badna saasman wlilbukhaariyi waxaa u uma tawadaii weysayso likulli salaatin sida ixtiyaadku ku jirana waa saasoo min xayu daliil marka laga yimaado ixtiyaadka iyo dadaalka wuxuu ku jiraa inaad salaad walba u weysaysato saasa ixtiyaadku ku jira oo de waxaa meesha taalla yani qaacidat lixtiyaad mar walba waa iska furanta inaad adiga mar walba dhanka fayoobida badan qaadato mar walba dhanka fayoobida badan inaad qaadato taasi waxa waa masale kale wa ashaara wuxuu ishaaray muslimun muslim wuxuu ishaaray ilaa anahu isagu xadafaha ziyaadadaa inuu gooyey camdan kas inuu u gooyey wa can caliy bni abi aalibin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa rajulan nin baan ahaa madaan oo madi badan ah, madi badan madaan aad ay madidu uga timaado faamartu markaasaan amray almiqdaada miqdaad bn aswad waxaan amray an yas'ala inuu weydiiyo annabiya nebiga sal lay aslam nebiga inuu warsado bal nin madidu ku badan tahay wuxuu samayn faqaala nebigu wuxu uhi sal lay slam fiihi dhexdiisa waxaa ahaaday madida fiihi dhexdiisa waxaa ahaadoo ka waajibaya alwuduuu weysaysi muttafaqun caleyhi xadiidka waa laisku waafaqsan yahay sixadiisa waxaanu jeedaa warintiisa shaykiinka isku waafaqsan wallafdu lafdigana lilbukhaari buu usugnaay cali bin abi aalib radi allahu canhu madidu markay sidan ugu badatay madida waxaa la yidhahda horta ruuxu markuu dareemo shahwo dareemo baa waxaa ka yimaada biyo cad oo sida biyaha caadigoo kaleeto u eg oo jiitamayo dhareer ah sida koolladoo kale jiiday waana markuu shahwada dareemo biyahaasa waxaa la yidhaahdaa madi dadka qaar bay ku badan qaarna waxaaba laga yaaba inaysan lahaynba si kasta uusan iskuba arag cali marka wuxuu ka mid ahaa ragga ay ku badan markii hore marka wuu fahmi waayey xadiis kale waxaa ku soo aroortay isla xadiiskiisa ah markay ku dhacday mar kastoo madida isku arkaba wuu qabaysan jiray ilaa dhabarku dildilaacay xilli qaboobaabay ahaydoo biyihii badnaaye uu ku qabaysanaya baa dhawarku la dildilaacay markuu xamili waaye oo wadi waaye buu warba nabigaa soo weydiisa saa nabigii markuu damcay inuu soo weydiiye nebigu waaba soo dogiiba adugu soo dogaa madi badnahay miyaad ku dhihi karta ya madida madi badan baa iga socota warkaasi warkaasi war dadka xididkaa loo sheega maha waxyaalaha baabkaa ku saabsan yani waxa wey waa laga xishoodaa soo ma muxuu samayn waya marka cali meesha masaladiina waa ka gashay waa ku qasban yahay inuu weydiiyo rasuulkiina sal alay slam waa sabagiisii oo gabadhii nebigu qabaa oo arrintan arrin uu macnaha u badheeri kara maaha waa ka xishoonaya muxuu samaynaya marka markaasuu xeelad kale isticmaaloo nin buu dirsaday saas wey man saas daraadeed waxaa ku so arortay xadiidka fii riwaayati bukhaari wa muslim kuntu astaxyii limakaani ibnatihi nebiga waa ka xishoonayo gabadhiisa booskeeda darteed yani gabadhu meeshii joogto gabadhiisii baan qabahay baan uga xisoonay markaasuu u diray miqdaad ibnu aswad miqdaad baa marka nebiga soo weydiiyey nebigu sidanu marka salawatu rabbi waslamu aleyh amriy riwaayo kale waxaa jirta oo dhahaysa camaar buu diray oos amray riwaayo kale waxaa jirta dhahaysa isaga laftiisaaba weydiiyey isaga laysu waafajinaya waxaa laysu waafajinayaa miqdaadna inuu dirsaday camaarna inuu dirsaday labada waa dhici karaan sooma ayib maxaa dhici karta inuu intuu miqdaad daahsaday kadibna inuu camaar haddana diray sooma dhici karto marka ma adka taas riwaayada dhahaysa isagaa lafahaantiisa weydiiyeyna waxaa laga wadaa weydiinta isagaa sabab u ah shayga haddaad sabab u tahayna waa lagu tiiriya waa majaaz bay dhahaan saas way macnaa yacni waxa weye amiirka ciidan ciidanka diray ee amarka bixiyey waxa ciidanku ku kacay isagaa loo tiiriya soma yani ashyaada ruuxa dadka loo tiiriya midna waa mubaashir waxyaalaha aad sabka u tahay marka waa lagu tiirin karaa maadaama su-aashan isagu uu sabab u ahaa isagaa laga dhigi karaa ninkii wax weydiiyey taasina waa saasay u awilayaan culimada qaarkoodna tawiilaad kale marinaya xadiidku warka murtidiisa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu ku yidhi fiihi lwuduu madida waxaa ahaatay ka weysaysi muslim iyo waxay warinayaan inuu nabigu yidhi sal lay aslam wandax farjaka xubinkaaga biyo kusay lafdiga bukhaari wuxuu ku daray tawadac waqsil farjaka weysayso oo madida ka weysayso xubinkana dhaq xubinkana dhaq riwaayo kalea jirto ku soo aroortay yani waxa xiniyahana dhaq adiga waxa weyaan in meeshii wax gaadheen yani waxa wey in kulli la wada dhaqaa la kadibna la weysaysto kadibna la weysaysto saas way macnaha xadiidku marka wuxuu faa'iideynayaa baab nawaaqid alwuduu markuu ku keenay wuxuu faa'iideynayaa xadiidku madidu inay weysada jebiso qabays ma waajibiso bilijmaac waxaa laisku waafaqsan yahay inaysan qabays waajibinayn waxa qabays waajibiyey ama waa galmo ama waa biyaha manida soo baxay ama madidu qabays ma waajibiso waa ijmac waa laysla ogolaya ayib inay weyse waajibisana xadiidka ku cad waana madhab ljumhuur qaarna ijmac bay soo guurinayaan inay weysada jabinayso waxaa kaleeto iyadana ijmaaca ah ama jumhuurtu u badan yihiin qaar khilaafsan jiraan laakiin khilaaf shaad waxay u badan yihiin madidu inay nijaaso tahay madidu inay nijaaso tahayoo shirkii meeshay gaadhayna laga dhaqi maraday gaadhayna laga dhaqi ayadana yani waxaa kutusaya nabiga sal lay aslam uu yidhi wandax farjaka ama waksil farjaka dhaq ah, marka weysada jebinteeda keliya mahe waa la dhaqi dhaqbana waa lagu daraya waa nijaaso saas wey macana xadiiku saas inoo faaidayna kuntu waxaan aha rajulanin madaan oo madi badan fa amartu waxaan amray almiqdaada miqdaad waxaan amray an yas'ala anabiya nabiga inuu weydiiyo sal lay aslam faqaala nebigu wuxu uhi sal lay slam fiihi medida dhexdeeda waxaa ahaadoo ka waajibaya alwuduu'u weysaysi muttafaqun calayhi wallafdu lafdiguna lilbukhaari buu u hada bilahi towfiiq wsal allahuma waslm cala nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbi waslm